الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay axkaamta tabaruga <clears throat> darsigeena maanta waxaynu ku bilaabeynaa masalada xukmu tabaruk bidawaati saalixiin xukmu tabaruk bidawaati saalixiin aw biaahaarihim waa maxay xukumka in laga barakaysto dadka saalixiinta jirhkooda iyo jirhkooda wixii ka go-a aw laamasahum ama iyaga taabta waxaa loo yaqaano atabaruk bidawaat saalixiin mid iyadoo waa la isku waafaqsan yahay xataa culimada baneeyey atabaruk bidawaat saalixiin waxaa la isku waafaqsan yahay أنه lا يجuز التبرك بdawاtهم أو بmن فصل عنهم أو lاmسهم مع الاعتiقاad أنهم مستقiلuuna بالبركة khاaliquuna laha inaanay banaaneyn in laga barakaysto jirhkooda ama waxa ka go-a ama waxa taabta iyadoo ay la socoto اعtiqاad la اعtiqاadsan yahay inay barakada iyagoo abuureen ama ay sameeyeen oy la madax banaan yihiin hada tabaruk shirkiy atabaruk bidawaati الصاalixiin maca الاعtiqاad anahum mustaqiluuna bاlbarakati khaaliquuna laha wa tabaruk shirkiy bاlاtifaaq tabaruk shirkiya weyaan kaas taay culimadu isku khilaafeen waa tabaruk bidawaati الصاalixiin maca الاعtiqاad ana اlbarakata min allah وأنهم sabب في xusuuliha waa in dawaadoodi iyo lafaantooda laga barakaysto iyadoo la اعtiqaadsanyay barakada inuu ilaahay abuuray iyaguna sababun inay u yihiin iyadoo la aaminsan yihi waxaynu aragnay in fara badan oo kamida shuraaxda xadiidka sida alimaam الnawwi qaadi ciyaad ibn xajar alcasqalaani iyo culimo kaleba inay in badan ku sheegaan kutubta ay axaadiida nebiga ku sharaxeen atabaruku bidawaati الصaalixiina inuu jaa-is yahay inuu bannaan yahay ahlu cilmi kale oo fara badanina way diideen oo qaar badani iyaga ay ka horeeyeen waxaana raajixa daliil ahaan ana atabaruka bidawaati الصaalixiina aw biman fasala canhum aw laamasahum gayru jaa-izin in saalixiinta jidhkooda laga barakaysto ama waxa ka go-a ama waxa taabtaa waa mid aan banaanayn bal huwa daakhilun fii jinsi lbidaci اlmadmuuma tabaruga bidcigaa ee ka mida bidcada shareecadu ay dhaleecaysay ayuu ka mid yahay waxaa odhan kartaa maxaa u daliila tabaruga noocaasi inaanu banaanayn waxaa u daliila marka koobaad adaliil اأwl anahu mukhaalif lima kana caleyhi الصaxaabaةu radia الlahu canhu maca bacdihim waa mid khilaafsan wixii saxaabadu ay yeeli jireen iyagu ay ku wada dhaqmi jireen falam yatabarak bacduhum bidawaati bacdin iyagoo saxaabadu ah dadka ilaahay abuuray ambiyada iyo rususha marka laga reebo kuwii u saalixsanaa u fadliga badnaa haddana may kala barakeysan jirin fii xayaati الnabiy walaa bacda wafaati intuu rasuulku noolaa iyo markuu dhintay kadib bal acdamu الصaalixiina waafضal اlumam bacda alambiyaa baa dhex joogay kuwa ugu salaax iyo wanaag badan ummadahana ugu fadli badan bacda alambiya sa abubakar iyo cumar iyo oo weliba marar badan jirhkoodu uu taabtay jirhka nebiga calayh الsalatu asalaam oo ugu yaraan rasuulka musaafixiyey musaafaxati aw mucaanaqati aw taqbiilin aw gayri dalika rasuula ku taabtay wax badanna saxaabadu waa ku dhici jireen oo xanuuna leh oo xaajaad iyo baahiye leh haddii ay bannaan tahay in dadka saalixiinta jirhkooda laga barakaysto ama wixii jirhkooda maray xaajada iyo baahida tabarugaa keenaysaa waqtigoodii qaayim baa ahayd way taagneed ومعa hذا lm يصح أن أحadا من الصحاaبة tabaraka bidati axadi min الصaxaabة ka tarakuu dalika maca qiyaam الmuqtadي wujuudi الdaaci arrintaas sababtii keenaysa iyadoo taagan oo xaajada iyo baahida ah iyo salaaxa saxaabada iyadoo wixii markaa ugu yeedhayay ugu baaqayey uu jiro ayay haddana ka tageen tarku fi mili hadi اxaala daliilu calى اlmanc shayga muqtadiis iyo sababtiisu ay qaa'im tahay addaaci ilayhina uu mawjuud yahay ee haddana rasuulku uu ka tegey ama saxaabadu ay ka tegeen taasi waxay daliil u tahay wax bannaan inaanu ahayn oo tarkigu waa xujo sida ficilka iyo qowlku ay xujo u yihiin fi hadi اlxaala atarku maca qiyaami اlmuqtadi wujuudi اdaaci daliilu calى اlmanc dee bidcadaba waxaynu ku salaynaa soo maha inu idhaahno shaygaa rasuulku uu ka tegey saxaabadu way ka tegeen iyadoo sababtiisu ay qaa'im ahayd sababtiisa qofku inuu ajar doonayo inuu ilaahay u dhowaado addaaci ilayhina uu qaa'im ahaa uu jiray taas waxay daliil u tahay shaygaas inaanu mashruuc ahayn tanna waa sidoo kalea la odhanaya culimada masalaha taqriirisa waxaa ka mid ah alimaam shaatibi kitaabkiisa alictisaam juska koobaad sabxada afar boqol iyo labiyo sideetan nuskada uu taxqiijiyey sheekh saliim alhilaali wuxuu leeyahy saxaabadu markuu nebigu dhintay kadib lam yaqac min axadi minhum shayu min dalika binisbati ilaa man kalfahu khalfahu axad saxaabo kamida axad saxaabo kamida kama barakeysan wuxuu leeyahy nebigu dabadii kama tegin ummaddan dhexdeeda qof ka fadli badan abubakr kaana huwa khaliifatu walam yufcal bihi shayu min dalik lagama barakeysan walaa cumar wa huwa kana fi اlummati bacdahu ثuma kadalika cuثman ثuma caliyu ثuma saaئر الصaxaabة اladina la axada afضla minhm fi اluma ثuma lam yahbut liwaxidi minhm min طariiqi صaxiixi macruuf طariiqi صaxiix waxyaaba daciif iyo mawduuc iyo qisas iyo waa laga yaabaa in la sheego lakin wax sanad loo صaxiix macruufa ana mutabara ana mutabarikan tabaraka bihi calى axadi tilka اlwujuh aw naxwiha bal اkhtasaruu fiihim calى اliqtidاء bاlafcaal wاlaqwaali wالsiyar waxay ku gaabsadeen in saxaabadaa lagu daydo wadadooda saxda la raaco alati itabacuu fiiha الnabiya sal اله alay slam fahuwa ida iجmaac minhm calى tarki tilka اlأshyaai kuliha tabarukaadkaasoo dhan ka tegisteeda way isku waafaqeen saxaabadu oo qowlanna umay sugin in dawaatu saalixiin laga barakaysto ficlanna kamay ansixin intaa dabeed wuxuu sheegay imtinaacu saxaabati can itabaruk bigayri الnabiy laba weji u ixtimaalo maxay saxaabadu uga tageenay u daayeen qof aan nebiga ahayn inay ka barakaystaan daatadiisa iyo laftiisa ma imtinaacooda iyo tarkigoodaasi laba sababood buu ixtimaalaa sabab ictiqaaduhum ikhtisaasa dalika bالnabiyi salى الlaه alay slam waa inay aamineen caqiida ay u ahayd qof daatadiisa in laga barakaystaa inay nebiga ku gaar ahayd walihaada bay nebiga ka barakaysan jireen daatadiisa dadkii ka dambeeyey saalixiinta ahaana aanay ka barakaysan ixtimaalka labaadna waxay annahum tarakuu dalika saddan lidaraa'ic waa in ay ka tegeen ka barakaysiga qof aan nebiga ahayn iyagoo waddada shirkiga xidhaya isla arrintaas waxay noqon doontaa ariiq ila alguluw uma ila shirk ayay noqon doontaa kadib wejiga koowaad buu rajaxay oo inay saxaabadu aaminsanaayeen atabaruk bidaat inuu nebiga ku gaar ahaa waayo wuxuu leeyahy hadday sadan lidariica uga tegeen waddo xidhis waddada shirkiga iyagoo xidhayay asalku dee mashruuc hadduu yahay oo sadan lidariica inay uga tegeen dee marmar unbay samayn lahayn qof unbay ka dhici lahayd soo ma ila mar walba arrintaasi hadday asalkeedu mashruuciyo mar walba dariica wasiila ila shirki noqon mayse waadix ma daliilka labaad waxa weeye mowqif الصaxaaba min daniyaal daniyaal ma nebi buu ahaa mise saalix sida raajixa saalix buu ahaa waayo waktigiisa marka la eego wakti waktigii nebiga ku dhow buu ahaa abulcaaliya waa taabici ibnu kathiir wuxuu ka soo naqilay fi اlbidaaya wالnihaaya inuu yihi markii aanu qabsanay meesha la dhaahdo tastur wajadna fi maali beyti alhurmuzan sariira عalayhi rajul meyit cinda ra'sihi musxaf waa ninkii madaxda u ahaa qoladaas saxaabadu ay ku duuleen ee hurmusaan baytulmaalkiisa bangigiisii waxaanu ka helnay sariir nin meydi uu dul saaray musxafna uu madaxa u yaal musxafkii baanu qaadnay mi uhi cumar ibn khaaab baan u geynay wuxuu u yeedhay kacab wuxuu ku yihi turjun oo carabi u turjun ninkii u horeeyey carabi akhriyey baan ahaa buuri qara'tuhu mila maa aqra'u lqur'aana hada bilcaaliya waxaan ku ihi buuri raawigu maa kaana fi maxaa ku qoraa waxaa ku qoraa buu yihi siyarukum wa umuurukum wa luxuunu kalaamikum kalaamikum ma huwa kaa'inu bacdu waa intaynu u soconna waxaan ku ui fama sanactu birajul ninkii maxaad ku samaysaa samayseen wuxuuhi goor maalin oo iftiina baanu qodnay saddex iyo toban qabri oo meelo kala duwan aanu ka qodnay habeenkii markii la gaadhay ee madow ay noqotay ayaanu saddex iyo tobankaa mid ka mida ku aasay qubuuri oo dhanna waanu wada aasnay si aan u qarino qabrigiisa linucmiyahu calى الnaas falaa yanbushuunahu waxaan weydiiyey bu uhi markaa maxay iyagu u haysteen meydkaas wuxuu uhi marka roob u di'i waayo ayaa barazuu bisariirihi fayumطaruun sariirtaa meydkaasi saaran yahay bay banaanka u saari jireen ta markaasuu roobku u di'i jiray waxaan yihi buu yihi man kuntum tadunuuna الrajul ninkaa kumaad u malayseen qaala rajul yuqaalu lahu daniyaal goormaad hesheen baan idhi bu ihi isagoo meyta yaani goorma inuu dhintaad u malaynaysaan qaala mundu halaaثi miati sana saddex boqoloo sanood meelaha inuu dhintay weliba waxba iskamay bedelin ilaa shacaraat min kafaahu sidiisii buu ahaa tinan yaroo halkaa qadadkaga yaalaba isbedelay ina luxuuma alambiyaa laa tabliiha alardu walaa taakuluha asibaac hilibka ambiyada jir kuma baaliyeyo baaluna cunaan marka ibnu kathiir wuxuu yihi wahada isnaadku saxiixun ilaa abilcaaliya laakiin qadiyadda ku saabsan taariikhu wafaatihi wuxuu leeyahay sax maaha waayo waxaan ujeedaa nebi maaha hadalkaa nebi buu ahaa sax maaha rajul saalixa buu ahaa waayo nebigeena alayh isalaatu wasalaam iyo nebi ciise nebi kale uma dhexay nebigeena iyo nebi ciisena afar boqoloo sanadood baa la yihi ayaa udhexeeyey lix boqol ba lix boqol iyo labaatanna waa la yidhi calaa kuli xaal haddii dadka saalixiinta ah daatadooda in laga barakaystaa ay bannaan tahay saxaabadu jasadkaa daaniyaal ee dadkii haystay ay ka barakaysan jireen ee weliba la yihi nebi buu ahaa ugu yaraana qof saalixa buu ahaa iskamay aaseen oo weliba qabrigiisii may qariyeen way haysan lahaayeen way dhudhunkan lahaayeen way isku masixi lahaayeen way ka barakaysan lahaayeen timihiisay wax ka qaadan lahaayeen qabrigiisay ka barakaysan lahaayeen weliba kitaabka waxa ku qorayd ay madaxiisa ka heleen afarisiga laga turjumay af carabiga loo turjumay in ay ku roob dooni jireen oo dabeetana ilaahay uu roob ku siin jiray marka inay ku dadaaleen qarinta qabrigiisa ka barakaysigiisana iska daayay waa daliilu calى ana tabaruka bidawaati saalixiina laysa mubaaxan cindahum inaanu banaanayn agtooday taasi daliil u tahay waay culimada markaa ku tegey tabaruk bidawaati saalixiin inuu banaan yahay maxay deliishadeen sida dhididkooda iyo timahooda iyo jirhkooda in la dhunkado laisku masaxo barako la arrintaa lagu helaya awala daliilkooda koowaad waa qiyaasu gayri nabiyi cala nabiyi sala اllah alay waslam sooma ogolidin bay dhaha nebiga alayh isalaatu wasalaam inuu ilaahay barako geliyo laga baraka laga barakeysan karo jasadkiisa saalixiintana waa uga qiyaas qaadanayna qiyaasku arkaan buu leeyahy alaslu walfarcu walxukm walcila ciladu waa wasfiga jamcinaya asalka maqiis calayhiga ah iyo faraca oo maqiiska ah nebiga markaad uga qiyaas qaadateen waa maxay ciladu markaa nebigana laga helaye in laga barakaysto sababta iyagana laga helaye looga qiyaas qaatay bijaamic salaax bay yidhahdeen nebigu inuu qof saalixa ahaabaa sabab u ah in la sharciyeeyo in laga barakeysto de iyaguna waa saalixiin cilada lafteedii baa laga helay waxaan leey qiyaaska noocaasi sax maaha waayo cila tabaruk bidaati nabiy sal alla alay wasalam inay tahay asalaax wanaagiisii iyo hagaagiisii wax daliilo taa looma hayo bal ilaqrab ana cilaة tabaruk bidaati nabiyi annubuwa wاlistifaa alilahi in nebiga laga barakeysto alayh الsalaatu wasalaam cilada xukumkaasi uu ku dhisnaa waa nebinimada iyo doorashada ilaahay uu doortay marka barakada nebiga ilaahay uu ku sugay waa min jinsi اlmucjizaati الnabawiya alati tafadala allahu biha calى rasuulih mucjizaadka nebiga la siiyey mid kamida weeye wax xataa u daliilana hadday ciladu tahy asalaax dee abubakr saalix buu ahaa jannaabaa loogu bushaareeyey cumar cuhmaan cali iyo saxaabo kaloo badan siday nebiga uga barakaysanayeen maxay saxaabadu uga barakaysan waayeen iyagana intuu nebigu noolaa iyo markuu nebigu dhintayba taasu waxay tusinaysaa ciladu inaan ahayn mujaradu salaax ee ay tahay arrintaa ka xeel dheer oo ah annubuwatu walistifaa alilaahi culimada qaarkood qiyaaska si fiican bay uga jawaabeen waxaa kamid ood ka akrin kartaan kitaabka taysiir اlcaziiz اlxamiid sheekh sulaymaan ibn cabdillaahi ka muraajaceeye oo wuxuu sheegay wejiye uu ku radiyey qiyaaskaa waxaa kamida cadam اlmuqaarabati fadla cala musaawaati linabiyi fi اlfadli wاlbaraka cid kasta oo saalix ahi inaanay nebiga u dhoweyn inay la sinaato iska daayo xagga fadliga iyo barakada waxaa kaloo kamida bu uhi cadamu taxaquq الsalaax nebiga salaaxiisa waa la hubay laakiin dadkan kale salaaxooda ma hubno waayo salaaxa asal waxa waa qalbiga qalbiguna waa inaga qarsoonyahy uma daalacan karno waayo qolooyinka aynu salaaxooda hubneyna dee way dhinteen bo maanta cidi kama noola sooma e dee nas uu ku soo arooray ama istafaadu salaaxuhum washtahar washahidad lahum bidalika اluma cidi kama noola waxaa kaloo kamid ah yihahn صaxaaba lam yakun yafcaluuna dalika maca gayrihi la fi xayaati walaa bacda mowti qof aan nebiga ahayn saxaabadu kamay barakaysan intuu noolaayo markuu dhintay kadib toona walow kaana khayra lasabaquuna ileyh de arrintaas khayr tahayna waa inooga horeyn lahayn fahallaa facaluuhu maca abi bakrin sheekha maanta joogaya abubakr ayuhumaa aslax abubakr biduuni shak maca abi bakrin wa cumara wa cuثmaana wa caliy wanaxwi min aladina shahida lahum الnabiyu biاljana kadalika الtaabicuun axad min الصaxaaba kamay barakeysan axad min ataabiciinana kamay barakeysan saciid ibn musayib maxay uga barakeysan waaya iyo cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib iyo uweys اlqarani iyo alxasan اlbصri mima yuqطacu bisalaaxi waxaa kaloo kamida ana ficla hada maca gayrihi laa yu'manu an yaftinahu wa tucjibhu nafsu qofaa nebiga in haddii la haahdo waad baraka kugu jirto adaa lagaa barakeysanaya lagama aaminaha arrintaasi inay isaga fitnayso oo isagu isu bogo fayuriثuhu alcujba wاlkibra wالriya fayakunu hada kalmadxi fi lwajhi bal acdam qofku isagoo kula jooga in la ammaano haddii looga baqanayo inay ammaantaasi fitnayso ma banaano sooma dee ammaanta tanaa ka daranba waa lamid ama waaba ka daran tahay buuri in la dhaha sheekh waa dhididkaaga iyo timahaaga iyo biyaha aad ku weyste kaa daata iyo baanu barako ku raadineynaa waa uga daraysa waxaa ka mid a ah adilada qolooyinka yidhi atabaruk bidawaat saalixiina waa jaa-is ma fii qisati jurayj alraahib kii jurayj la odhan jira ee reer banu israaiil ka mid ahaa ee raahibka ahaa qisadiisa waxaa ku jira saa muslim saxiixiisa ku wariyey de waa tii la been waa tii la masabiday dabeetana dadki iyagoon waxba hubsan gabadh zinaysato ilmo xaaraan ku dhashay baa masabiday meeshii uu ku cibaadeysan jirayee soomacadiisi waa kuu dumiyey markii dambe waa kii ilaahay ka hadliyey ilmihii yaraa ee ilmihii yaraa uu yihi abi araaci raaci lhanam jurej ma dhaline ninkaa adhiga la joogee halkaa jurej dergadiisa agteeda adhiga ugu xareysayay bay dhalay maxay markaa yeeleen faaqbaluu calaa jurayjin yuqabiluunahu wayatamasaxuuna bihi jurayjkii ay markii hore ka dumiyeen gurigiisa iyo kalarhka ay soo qabteen ay soo jiideen ayay u yimaadeen iyagoo dhundhunkanaya isku masaxaya wa qaaluu nabni laka soomacataka min dahab dargadaadii kaa duminay iyadoo dahabaan aan ku dhisna qaala aciiduuha laa aciiduuha min tiinin kamaa kaanat dahab dooni maaye sideeduu niigu celiya buuri siday ahayd fafacaluu marka waxay leeyihiin dee jurayj dhunkashadan iyo isku masaxani ka barakaysi bu ahaa ninkaa saalixa ilaahay beri yeele ay ka barakeysanayeen wa jurayj lam yunkir ficlahu jurayjna ficilkooda ma inkirin oo aniga fuqo isii daaya aniga in laga barakaystaa ma banaane ma odhan walam yunkir الnabiyu salى الlaه alay slam ficlahu rasuulkuna markan dambe qisada uu ka sheekeynay wax inkaara ma raacin oo ma odhan waa ku khaldanaayeen inay dhundhunkadaan oo ay isku masaxaan istidlaalkoodu waa noocaa waxaan leenahy istidlaalka noocaas waa غayru صaxiix sax maaha liwujuh alwجه الأول ana ficlahum laysa صarيixا fii qasdihim الtabaruka bihi markanay dhunkanaya inay isku masaxayeen qasdigoodu mkara maka barakaysi bu aha ficilkoodu taa kuma cadda لأnnahu yaxtamil anahum facaluu dalika اctidaara lahu can itihaamihim ashaniic aladi itihaamuhu bih cudurdaarashay noqon karta oo qof markaad ku khaldanto inagu maxaynu yeelnaa qofki waad ku dhegtaa raalli ahaa saasaad tidhahdaa soo maaha markaa raaligelin inay ahayd bay arintu u dhici karta oo ay noqon karta marka ficilkoodana kuma cadda dhunkashadan iyo iskuma saxani barakaysi inuu aha kood waa ta ta labaad ficlum laysa bixuja lanhu laysuu biambiyaa bal walaa culamaa ficilkoodu xujo maba ahaba waayo nebiye may ahayn de xataa culimo may ahayn caam may ahayn bal hum caamatun jahalatun eh, mufrituun arrinka saddexaad low kaana ficlu daliil calaa mashruuciyati tabaruk bidawaat saalixiin falaa yasixu istidlaalu bihi fi sharcina haddii laga soo qaado inay barakeysi u jeedeen jureejina aanu ku inkirin oo laga soo qaado ficilkooda inuu daliil yahayba inaga marka shareecadeenna la eego xujo maaha lanna waa sharcu man qablana sharcu man qablanaana asal ahaan xataa hadduu sharcigeenna waafaqo xujo ma yahay baa la isku khilaafsanyay shaaficiyaduna waxay qabaan oo kutubtooda fiqiga ku wada taal ana sharca man qablana laysa bixujatin fii sharcina xataa haddii aanu e, sharcigeena khilaafin yustacnisu bihiy bay yidhaahdaan marka la joogo baabu adamaan e, qisata qisatu nabiy llahi yuusuf waata ku jirta e, waliman jaءa bihi ximlu baciir wa ana bihi zaciim zaciim waa daamin ayaddu waxay tilmaamaysaa mashruuciyat damaan marka waa sharcu man qablana yustanas bihi laakiin adilo kale u deliishadaan sida xadiidka nebigu yihi azaciimu haarimun oo qofku hadduu cidda minto ciddaa wixii lagu lahaa isaga ayaa laga rabaa fa kayfa idaa khaalafa sharcana siduu arrinku noqonaya markuu sharcigeena khilaafo sharcigeena waxaynu sheegnay in la hayo tarki xujo ah oo saxaabadu ay isku waafaqeen inay iska daayeen ee ka tageen ka barakaysiga cid aan nebiga ahayn iyadoo muqtadii dalika iyo adda almuqtadii lidalika iyo addaaci ilayhiba uu qaayim ahaa arrinta ugu xoog badan halan ku jirta waxay cadamu inkaari nebiy waxay idhahdeen ka barakaysigoodaasi haddaanu banaanayn nebigu muxuu inkiri waayey ila qisada wuu sheegay una waxa la cadamu inkaari nebiy laysa daliil cala liqraar nebigu calayh isalaatu wasalaam arrin qiso ku dhex jirta oo ummadihi hore uu ka sheegay oo sharcigeenna khilaafsan inuu inkiri waayaa daliilu ma aha inuu iqraar ku sameeyey ogolaansho horta marka hore musallam maaha calaa sabiili tabaruk arrintan inay ahayd markaasaa la odhan karaa nebigu muxuu inkiri waayay mar labaadkana nebigu calayh isalaatu wasalaam qisada wuxuu u keenay asaalatan libayaani fadli biri lwaalideyn waalidka in loo samafalaa fadliga ay leedahay inu caddeeyo arrintan kale caradan un u timi oo arrin dee qisada soo dhex gashay ayuunbay ahayd arrintuna hadday qisada caradan ugu timaado aanay maqsuudka asligaa ah ee qisada loo keenay aanay ahayn inkaarkeeda inuu nebigu daayaa daliil uma aha inuu iqraariyey qisadan lafteedaana u daliilo o qisada waxaa dhexdeeda ku yimi arrimo tukhaalifu sharcana inaga sharcigeena khilaafsan walam yunabih calayha الnabiyu salى اllah alيه wasalam nebiguna aanu odhan waxaasi waa khalad waxaa ka mid a cadamu ijaabati jurayj liducaaءi umihi bixujati anahu fi salaaة waqad naadathu miraaran jurayj isagoo salaad ku jira ayay hooyadii u yeedhay dhowr jeer markaa ma ajiibin waxa uu sameeyey waa khalad nebigu ma odhan alayh الsalatu wasalaam waxaa ka mid oo taa ka sii daran ana uma jurayj dacat calayhi ducaaءa muxarama fi sharcina jurayj hooyadii waxay habaartay habaar sharcigeenna aan ku banaanayn oo maxay tidhi allahuma laa tumithu xataa yara wujuuha almuumisaat ilaahu inankaygaa ha dilin ilaa uu ka arkayo dumarka xunxunee jidhkooda ka ganacsada zaaniyaadka wejigooda may banaanta qof tahay inaad inaad ku habaarto waalid yidhaahdo ilaahu inankayga ha dilin ilaa uu tegayo guryaha xunxun ee khamriga lagu cabo ama lagu sinaysto hal yajuusu dalika fi sharcina laa yajuus maca dalika nebigu alayh الsalaatu wasalaam ma inkirin taasina waxay daliil u tahay ana mujarad الnaqli can اlumam الsaabiqa min gayri inkaar laa yadul calى اliqraar ummadihii hore waxay sameeyeen nebigu inuu inoo sheego inoogu waramo intaasoo quri iqraar maaha amhilada iyo tusaalaha taasi ay leeda waxaa ka mid ah rasuulku wuxuu inoo sheegay saddex nin oo god galay oo dhagax ku daboolay iyo qisadooda saddexdan qisadooda maxaa ku jirtay waxaa ku jirtay mid kamida in adeertiya oo baahan inay u timid deetana xumaan u ka doonay oo ajbaraha cala zina nebigu alayh الsalatu salaam miyuu yihi waxaa ninkaasi uu sameeyey waa khalad mise qisad qisadunbu inoo sheegay qisadunbu inoo sheegay taana axkaamteeda adilada kale ayaa laga qaadanaya daliilkooda saddexaad waa tabaruku bani israa'iila bitaabuut waxay idhahdeen reer banu israa'iilba waa kuwa ka barakaystay taabuutka ilahay uu ku sheegay fi suurati اlbaqara ui waqaala lahum nabiyuhum ina aayata mulki an yaأtiyakum الtaabuutu fiihi sakiinaة min rabikum wabaqiyaة mima taraka alu muusa wa alu haaruuna taxmiluhu اlmalaa'ika ina fi dalika laayata lakum in kuntum muuminiin ibnu jariir wuxu uhi taabuutkaas reer banu israa'iil waa ka barakeysan jireenoo markay cid cadowa islaynayaan ayay xaggooda hore dhigi jireen ama ay ishorwadi jireen saasay cadowga markaa ay ku jebin jireen falaa yaquumu lahum macahu caduwun walaa yadharu calayhim axadu naawa dagaal kastoo taabuudka iyagoo sito ishorwado ay galaan iyagaa ku guuleysan jira cidina kama adkaan jir markii dambe ilaahay amarkiisii ay fuli waayeen ee iskhilaafkooduna u batay salabahum اllahu iyaahu marata bacda mara ilaahay baa subxaana watacaala ka siibay waxtarka noocaasa waayin marka waxay ln de reer banu israiilba taabuutkaasi ka barakeysanayeen waxaanu leenahay wax xujiyo kuma sugna qisadanna lianna taabuuta habatat lahu barakatu maksuusaة bilwaxy inagu qof bani aadam oo daliil gaari aanu sheegin jirhkiisu inuu barako leeyahay jirhkiisa ma laga barakaysan karaa baynu ka hadlayno doodu ku saabsanay taabuudkanna shay jaamida weeye oo shareecadu daliil gaari uu sheegay inuu ilaahay barako geliyey waxaan loo yaqaano barakada iyo tabaruguna bilqiyaas inaanu ku sugnaan qawaaciddii aynu sheegnay bay ka mid ahay falaa yasix an yuqaasa calayhi mima lam yahbut bilwaxy waa talabaadee taabuudka sida aayadduba sheegtay waxaa ku jiray baqaaya min aathaari muusa wa haaruun nabiy llahi muusa iyo nabiy llaahi haaruun aathaartoodii wax kamid a wahumaa nebiyaan watabaruku biaathaari اlambiyaai mashruuc marka wuxuu u noqonayaa atabaruk bilambiya unbuu u noqonaya tabaruka taabuudka ay ka barakeysanaya dee sidiisaba dee nasna waa kusoo arooray daliilka afraad waa tabaruku yacquub biqamiisi yuusuf waxaa nabiy llahi yacquub qamiiskii inankiisa yuusuf uu ka barakeystay idhabuu biqamiisi hada faalquuhu calى wajhi abi yaأti basiira waأtuunii biahlikum ajmaciin nabi lah yuusuf wuxu uhi khamiiskaygan qaada oo abiyi waa kii indhabeelay wejigiisa ku tuura saara aragga usoo noqon doona soo kaxeeya dee reerkayga inoo i keena marka waxay leyiin khamiiskii yuusuf ee uu xidhee jirhkiisa taabtay ayuu aabihii ka barakaysto dee yuusuf baa usoo diray si uu uga barakaysto ilahay baana araggii ugu soo celiyey oo atharulbaraka arrinka noocaasa u noqday waa istidlaal hayru saxiixa baynu lenahy lanna qamiisa yuusuf laa yadkul fii maxali nisaac maxalu nisaacu muxuu aha qof aan nebi ahayn in laga barakaysto jasadkiisa iyo aahaartiisa wa yuusufu nabiyu min alambiyaa arrin labaadna waa jiraa waxaa la yihi kamiiska kaanat lahu khusuusiya inuu khamiis yuusuf xidhay u ahaayo qura barakada kuma yeelan khusuusiyo kale ayuu lahaa <clears throat> khamiisyada kale u kaga duwanaa oo mima dukira ana fiihi qicata min aljanna gobol maraa oo jannada laga keenay inay ku jirtay ayaa la sheegay waxaa janno laga keenayna de waa waa barakaysanya haddii la idhaahdo markaa nusuustan waxaa ku jira dilaalaat calى tabaruk bidawaat saalixiina min bani israa'iil waxaynu leenahay daliil uma aha in shareecadeena arrintaasi ay ku banaan tahay liannaha min sharci man qablana wa sharcu man qablana laysa bixujati ida khaalafa sharcana tana sharcigeena khilaafsanta daliilka shanaad ee deliishada ana tabaruka biaahaari الصaalixiin ahbatahu wa facalahu cadad min alculamaa culimo fara badan baa ay ka sugnaatay inay culimo kale ka barakaysteen bay dhaheen ama qowlan ay u sugeen tabaruk bidawaat saalixiin waxaa ka mida bay yidhaahdeen ibnu casaakir fi taarikhi dimashq wuxuu ku wariyey ana shaaficiya tabaraka biqamiisi axmeda bacda an arsalahu ileyh imaam axmed baa khamiiskiisii shaafici u diray oo sheekhiisa khamiiskii axmed buu markaa shaafici ismurmerin jiray bay leeyihi uu ka barakeysan jiray anaguna de intaasun baanu samayna waxaa kaloo dahabi uu ku wariyey fii siyar aclaami nubala ana alimaama axmeda tabaraka bihawbi yaxya bni yaxya xiina arsalahu ilayh imaamu axmedna maradii yaxya ibnu yaxya inuu ka barakaystay ayuu dahabi siyarka uu ku wariyey fii manaaqibi alimaami axmed ibn ljawsina waxaa ku qoran ana salix bni axmed ana saalix bni axmed kana yatabarku bihawbi abi salix بن axmed ibn maxamed ibn xambal in marada abi uu ka barakeysan jiray dee xagga aqwaal ahaanna culimo badan baad sidaa tidhi o inagu waynaga sheegnay fii bidaayat اkalaam shuraaxu xadiid ha u badnaadaane inay sheegaan atabaruk bidawaat saalixiin inuu yahay wax sax jawaabteedu waxay tahay marka koowaad in la yihaahdo laysa fi dalika xuja lannahu laysa ijmaacan qowl macsuum maaha oo hadal nebi maaha iyo ficil nebi ijmaacana maaha oo axaad culamaa baad ka sheegeysaan hebel baa sidan sameye hebel baa si hebel baa sidan yidhi mas'alana marka laysku qabto xukumkeeda dee waxay in loola noqdo kitaabka iyo sunaha si ilaahay uu yihi fain tanaasactum fi shay faruduuhu ilى اllahi wالrasuul in kuntum tuminuuna biاlah walyوم اآkhir wama اkhtalaftum fiih min shay faxukmu ilى اllah faxukmuhu ilى axaadi اluma ilahay marnaba ma odhan wاlاkhtilaafu laysa bxuja khilaafku waa kii daliilka loo raadinayay soo ma oo tabaruk bidiwaat saalixiin waa jaa-is iyo waa gayru jaa-is baa laga hadlayay dee markaa in eh, culimo tidhi waa jaa-is ama ficlan u samaysay aad keentaa khilaafkii xalin mayso khilaafkii siduunbuu taagay ila ijmaac maahe waata kale ficilka culimadaas xataa hadduu ansixi laha waa mukhaalif lima kaana caleyhi saxaaba siay saxaabadu tarku ma alayhi الصaxaaba liأjli ma ruwiya can afraadi culamaa اluma wixii saxaabadu ay ku sugnaayeen in laga tago oo la idhaahdo shaafici ama axmed ibnu xambal ama mid kaloo culimada kamida qowlkiisaan ka dooranaya ma ansaxayso ta culimadaasi may ogoleyn imaamu axmed iyo shaaficiya may ogoleyn idaafatan ilaa haada in badanoo ka mida qisaskani wax ansaxay maaha oo aimadaa ka sugnaaday oo imaam imaamu shaafici inuu ka barakaystay maradii imaamu axmed waa riwaaya gayru صaxiixa asaniiduhaa munqaطica wafii riwa wa fii ruwaatiha majaahiil asaniiddeedu waa munqaطic ruwaat majaahiliina waa ku jiraan walihada ba alimaam الdahabi wuxuu ku xukumay inay tahay ضaciif wuxu uhi faama ma yurwى ana shaaficiya bacaثahu ilى baghdad bkitaabihi ilى axmed bn xambal wuxuu ka hadlaya rabic fغayru صaxiixi wakadalika ضacfa hadi اlqisa ibn muflix fi اlaadaab الsharciya imaamu axmed inuu ka barakaystay marada yaxya ibnu yaxya yani talaamiidu axmed ibnu xambal way isku khilaafeen fi طabiicati hadi الriwaaya qaarkood tabaruga ma sheegin inuu maradaas soo celiyey ayaabay sheegeen imaamu axmedna waxaa laga wariyey inkaaru tabaruk bihi wa bigayri min الصaalixiin inuu diidi jiray isaga in laga barakaystiyo cid kaloo saalixiinta ka mida abu yaclى في طبقات الحناaبلة wuxuu ku wariyey عن علي بن عبد اللahi الطyالسي أنه نقل عن imaamina qال نقل عن imaamina وأحمد بن حنبل أشhyاء minها qاaل مسحت يdي على أحمد بن حنبل gacantaydan saa u mariyey أحمد بن حنبل dushiisa ثuma مسحtu يdي عalى bdني kadibna jirhkaygan sidaa u mariyey وهو ينظر فغضب غضبا شديدا aad buu arrintaa uga cadhooday wajacala yanfudu nafsahu sidaa inuu isu hurgufaa buu bilaaba yaquul canman akhadtum hada waxaan yaa idin dhigay oo idin baray wa ankarahu inkaaran shadiida aadna wuu u inkiray arrinta noocaas hadi riwaayat صaxiixa riwayat tusinaysa imaamu axmed anahu kaana yara tabaruk bidiwaat saalixiina bidca inuu bidco u arkayay lam yakun calayha salaf wala aimatu saabiquun lamana odhan karo waa min baabi tawaaduc waa iska ogolaa tabarku idaa saalixiina tawaaducan buu u diiday hadday min baabi tawaaduc ti maxaa qadabka keenay iyo inkaarka shadiidka ah hadduu ku gaabsan lahaa arrintaa wuu diiday oo iska daa buu waxaa la odhan karaa wuu tawaaducay anigu eh, ma gaadhin darajada saalixiinta laga barakaystiya waxaasaa la odhan la laakiin adba adba shadiida wa ankara dalika inkaaran shadiida waxay tusinaysaa arrintan inuu sharcan waxa weeyaan u diidanaa saalix ibnu axmed maradii aabiye axmed ibnu xambal inuu ka barakaystay riwaayadda tilmaamaysa waa gayru saxiix sanadkeeda waxaa ku jira abu ciisa axmed ibn yacquub oo majhuula waxaa kaloo kamida qisaska in imaamu shaafici ana imaam shaafici kaana yatabarak biqabri abi xaniifa shaafici inuu qabriga abu xaniife ka barakeysan jiro hada laa yaصix bal huwa kadibu calى imaami amed calى imaam shaafici been abuur weeye imaamu shaafici raximah اllahu tacala laga been abuurtay albarkawi shaafici wuxuu yihi kitaabkiisa ziyaaraة اqbuur wakadalika alxikaayaة اlmanqulaة can الshaafici أنه kاna yqصd الدعاء عinda qبر أbي xنيiفة faإnaha min الkذب الظاahir beenta iska muuqata ayay kamid qala iبن الqyم في غاثة الhafan والxikاية المنqulaة عن الشhاaفiعي أنه kana yqصd الدعاء عinda qبر أbي xنيiفة min الkذب الظاahir qisaska iyo waxaa inay saxaabadu shad rixaal u sameyn jireen liziyaarati qabri nabiy bilaal inu sham laga soo safray waxaan saxiiba qisaskana aimada laga soo wariyey ee tilmaamaya anahum kaanuu yatabarakuuna bidawaati bacdihim aw biqubuurihim wax ka ansaxay oo ka sugnaaday maaha hadduu xataa ansixi lahaana lam yakun daliila cala aljawaaz daliil uma noqdeen arrintaasi inay banaan tahay waayo sideedaba xukum sharci weyan waxaan laga hadlayaa oo jawaaز iyo cadam اljawaaز la khilaafay tabarug bidiwaat saalixiin waa banaanyey iyo ma banaana xukunka sharcigaana laguma sugi karo hebel baa sidaa yihi waxaa lagu sugi karo waa nasu min alkitaabi aw isunati aw ijmaac ijmaacna masalada dee kuma jiro waaba tan dee khilaafu ku jira cidda isku khilaaftay loo garqaadayo midna waxaan deliishanayo midna waxaan deliishanayo qaacidadaasina waa qaacido muhiim o ay ah tahay alabatulcilmiga inay quluubtooda si fiican u gasho qof aalibcilmiga ku imana markaasuu ka odhanayaa sheekh qaar baa shubha nagu soo arooriyay maxay yidhahdeen waxay idhahdeen sheekh hebel baa sidaa yidhi hada laysa bishubha waxada shubha maaha shubhadu waa daliil wax baadila in loo daliishado laakiin waxaan marka horeba daliil ahayn oo qowl fulana inaad waxa weeyaan xataa jawaab heshaa laysa waajiba calayk laazimna kuuma waajibna kuguma hebel baa sidan yihi sheekh hebel baa sidan sameeyey shaafici baa sidan yihi axmed xambal baa sidan sameeyey waa axaad اluma oo qowlkoodu ijmaac maaha daliilo maaha qowlkoodu iyaguna qowlkooda daliil kama dhigi jirin xataa fi masaa'il اfiqiya اfarciya iska dhaaf masail اictiqaad iyo masail bidca wasunna marka in waa inaad kala garato maxaa xuja maxaan xujo ahayn waxaa kugu filan qofkaa kule sheekh hebel baa san yihi sheekh hebel jaza llahu khayra culimada waa ixtiraamayna waana qadarinaynaa lakin qowlkiisu daliil maa maxaa daliil haysa hal cindaka aaya aw xadiidu صaxiix masaladan waxa weyaan ku cad aw ijmac اculamaa khalaas baabka waad iska xidhay mogta waa min baab naafila imika waxaynu akriyayna leenahay imaam shaafici kamay ansixin axmed kamay ansixin saalix ibnu axmed kamay ansixin min baabi naafilat اcilmi wey cilmigii waajibkaha ee laazimkaha xataa fi baab اmunaadaraat ma aha walihada ufiirso xaal الصaxaaba ridwan اllahi calayhim kana fihim اlculamaa kana fihim اlkibaar haddii mas'alo laba saxaabada kamidii ay ka isku isku khilaafaan dee ilaahay baa yihi iyo nebigaa yihi buu daliilkoodu ah abubakr baa yihi cumar baa yihi ma ahayn ad garanaysa cabdillahi bn cumar siduu u diiday qolooyinkii u daliishaday qowla abi bakr iyo qowla cumar u hi akhsha an tanzila calaykum xijaaraة min الsma aqulu lakum qala rasuulu الlah wataquluuna qala abu bakr wcumar saxaabaduna ridwan ullahi calayhim aad bay u inkiri jireen in la yidhaahdo waxa weeyaan iyadoo daliil meesha la hayo hebel baa yihi oo hebel hadalkiisa hadalka nabiga alayh isalaatu wasalaam laga hor keeno oo lagu caarido marka masaladaasina waa taas atabaruk bidawaati saalixiinna waxanu hi shirki buu noqdaa haddii la ictiqaado inay barakada iyagu la madax banaan yihiin oo ay insheeyaan ay curiyaan oo iyagu ay abuuraan oo ay sameeyaan laakiin masalada aynu ka hadlayna waxa weeyaan ilaahay daatadooda miyuu geliyey barako oo miyuu ilaahay barako ku abuuray daatadooda ma aha cilmigooda iyo taasi waa hawl kale weeyaan daatadooda oo jirhkooda marka gacanta la marsado miyaa nafci diineed ama adduunye lagu helaya maslada laga hadlaya waa taas wey sida صaxiixee raajixiina waa sidaas aynu sheegnay daliilkeedana waa sheegnay qolooyinka yihi waa banaantay waxay daliishadeenna waynu sheegnay qiyaas ha noqoto ama ha noqoto adilo kale oo hore ku saabsan qaarkoodna ambiyo ay ku saabsan yihiin ambiyaduna dawaadoodu inay barakeysan tahay oo lagana barakeysan karo si shareecada waafaqsan maxalu khilaaf maaha taasi wallahu aclam salى allahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabi ajmaciin